بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المسلف رحمه الله ثانيا الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم waxaan ku dhex jirnay wadooyinkii ay mushrikiintu inay kaga hor yimaadaan dacwada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dacwatu tawxiid ah si ay u tirtiraan waxay marka afar dariiqo iyo afar waddo ayay adeegsadeen tan koobaad waxay ahayd waa tii xale aan soo marnay waa muwaasalatu sukhriya waalistihzaa'i waliktaari minha in ay badiyaan jeesjeeska liididda oo la liidayo dacwada nabilaahi maxamed oo wato ayadana waan soo aragnay allah subxaanahu wa tacaala kuwa istihzaha ku sameeyo oo nebiga iyo diintiisa iyo saxaabada ku jeesjeesaa in ilaahay uu ka kaafinaayo innaa kafaynaaka almustahzi'iin dariiqada labaad waa midda hadda darsigeenna uu ka bilaabanayo oo ah al alxayluulatu bayna annaasi wa bayna alstimaaci ila nabiyi sal allahu alayh ali wasalam in la kala dhex galo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka uu dacwada gaarsiinayo in la kala dhex galo oo aanan loo ogolaanin dadku inay dhegaystaan si xor ah dacwada nabiga ay u dhegaystaan marka waa dariiqada labaad ay adeegsadeen midda saddexaad waa ithaarat shubuhaati wa takfiif dicaayaati alkaadiba in shubhooyin lala yimaado shubha la keeno in dicaayaad beena la faafiyo ayay ayadana adeegsanayaan midda afraad ay ku heshiiyeen waxa weeye alniqaashu waaljidaal in lala murmo muran in maaragtay nebiga iyo waxa u wata laga murmo diinka uu la yimid laga doodo sida maalan bacfiga isa soo saarinta oo dadka la soo saaro markay dhintaan dabadeed qiyaamo la soo saari doono inay ka doodaan inay ka doodaan nebiga risaaladiisa iyo rasuulnimadiisa see bani aadam rasuul looga dhigi karaa inay ka doodaan inay ka doodaan tawxiidka inay ka doodaan alla inuu waxdaaniyada keligii leeyahay oo macbuud keligii ou yahay inay ka murmaan arrimahaas ayaan arki doonaa oo shiikhuu noo sheegi doonaa marka qodobkii koowaad waanu ka soo baxnay kan labaadna waa taas weeyaan faaniyan midka labaad waa alxayluulatu kala teedid kala dhexgelid bayna annaasi dadkii iyo bayna alijtimaaci ila nabiyi sal llahu calay ali wasalam nebiga dhegaysigiisa in la dhegaysto iyo dadka in la kala dhex galo qodobkaasay wataan wuxuu marka musanifku leeyahay raximahullah faqad qararuu mushrikiintii waxay go'aamiyeen an yuhiiru shahaba buuq iyo qaylo inay kiciyaan an yuhiiruu inay kiciyaan ashaqaba dood iyo muran inay kiciyaan wayarfacu dawdaa'a wayarfacuu ay kor yeelaan addawdaa'a ka dawdaa wa aljalabatu wa aswaatu nnaasi baa la yidhaahdaa buuqu wey waa sidaasoo kale weeyaan lugta oo dhulka lagu dhufto lagu garaaco shanqarta tirada badan iyo maaragtay sawdka iyo qaylada laisku daro waxaasaa addowdaa loo jeedaa weeyaan inay dhawaqa kor u qaadaan oo qayliyaanoo maaragtay dhulka cagaha ku garaacaan waxaasoo dhan ay sameeyaan iyo wa yutridu nnaasa dadka inay ka cayriyaan oo nebiga dhagaysigiisa ay ka cayriyaan kullamaa ra'ow mar kasta oy arkaan annabiya sal allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yastaciddu isdiyaarinayo u diyaargaroobayo liyaquuma inuu u istaago bidacwati ila allahi dadka u yeeristiisii oo allah ugu yeero fii maa baynahum ayaga dhexdooda markuu arrintaa u istaagay arkaanba inay dadka kacayriyaan oo buuq kiciyaan oo qaylo ay ku furaan iyo wax lamid inaynan nabiga allaa yatrukuu lahu nebiga inaynan uga tegin fursatan fursad aysan uga tegin fursadaasoo yantahisuhaa ou ka faa'iidaysanayo libayaani maa yadcuu ilayhi libayaani maa shay caddayntii yadcuu ou nebiga ugu yeerayo ilayhi shaygaas ou dadka ugu yeerayo caddayntiisa inuu caddeeyo inayna fursad uga tegin yani inuu tawxiidkiisa dadka u sharxo oo u caddeeyo inaysan fursadba siinin oo nebigu ka faa'iidaysan karo calayhi salaatu wasalaam waqad tawaasow way isku dardaarmeen mushrikiintii bidaalika arrinkaa inaanan jaanis yar la siinin fursad yar loo ogolaanin iyo fii maa baynahum ayaga dhexdoodii ay maaragta ku dardaarmeen weeyaan marka arrintaasay ku heshiiyeen buuqi lagu kiciyo in dadka laga cayriyo mar kasta uu nabiga dacwada u istaago ayay dhexdooda kaga heshiiyeen inaanan fursad loo oggolaanin oo dadka xaqa uu ugu caddeeyo ayana way arrintaasna waa ay isku dardaarmeen weeyaan marka arrintaas ayada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayo yacni wuxuu allah leeyahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سورة فصلت أي رب سيدا ليه أسأقوا كحكايوني مشركين تحال كوذا وقال الذين كفروا كوي كفارت أهابا وحي يرهدين قالوا بو حق دي بيدي با oo ha u dhagraaricinina lihaada alqur'aan qur'aanka nabi maxamed uu akhrinayo ha dhegaysanina ha maqlina walqow fiihi qur'aankii ku buuqa oo ku qayliya marka wax akhrinayaba qaylo ku fura bay maxaa ugu qaylinaysaan oydan u dhegaysanaynin lacalakum taqlibuun likay taqlibuun inaad idinku adkaataan oo shirkigiinna ou ka qaalib noqdo ka adkaado towxiidka nabi muxamed oo wada darteed baa sidaa u yeelaysaa weyaan waqad dalluu qaa'imiina bidalika bikulli shiddatin wa salaaba waqad dalluu waxay noqdeen oy ahaadeen qaa'imiina kuwa taagan bidalika arrinkaas bay u istaageen kuwa u taagan bay noqdeen bikulli shiddatin adeeg kasta kulligii iyo wa salaabatin kakanaan iyo adeeg kulligii ayay ugu istaageen yani aad bay ugu adkaayeen arrintaasi inay nebiga kaga hortagaan calayhi salaatu wasalaam xataa ina awala qur'aanin qur'aankii ugu horreeyey oo tamakkana nabiyu sal llahu calayh waali wasalam nebigu ou makansaday oo suuragal ay u noqotay min tilaawatihi akhrintiisa ay u suurowday ay noqoto suuraddii ugu horeysay fi majaamicihim meelaha ay ku kulmaanna uu ku akhriyo dhexdeeda huwa suuratu najmi walu qur'aan oo meesha iskugu yimaadeen nebiga inuu ku akhriyo suuragal ay u noqotay huwa suuratu najmi suuraddaas suuratu najmi la yidhaahdo ayay ahayd weeyaan wadaalika wakhtigaa oo suuratu najmi meelahay isugu yimaadaan oo nabiga ku akhrinayana fii ramadaana bishii ramadaan bay ahayd min asanai alkhamisa sanadii shanaad min alnubuwati nebiga nebinimadiisa markii yani loo waxyooda laga soo bilaabo markii nebi laga dhigay laga soo bilaabo sanadkiisii shanaad ayay ahayd qur-aanka ugu horreeyey suuratu najmi oo uu ku akhriyo mushrikiinta meelay isugu yimaadeen oo ku akhriyo maxaa yeele markuu suuradda aan dhammeeyey noo keeni doonaa sheikh waa arki doonnaa insha allah duruusteenna dambaan ku arki doonnaa markuu suuradda aan mid kasta kulligii sujuud buu la dhacay markuu nebigu sujuuday ayagana dhammaantood waa ay wada sujuudeen weeyaan ilaa yacni maaragtay muhaajiriintii xabasho u haajirtay ard alxabasha ilaa ard alxabasha u haajiray warka ou gaaray oo ah waraan xaqiiqo lahaynoo yacni ay faaftay mar hadday qurayshi sujuuday inay quraysh oo dhan islaamtay oo markaa qaarkood ay soo noqdeen warkaa markuu gaaray ay maka u soo noqdeen oo been ah weeyaan marka waa noo keeni doonaa shiikha insha allahu tacaala وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن في صلاته وكانوا وحي أحيى مشركين إذا سمعوا هدي مقلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي هدي مقلان يتلو إساقو أخرنا القرآن قرآنك في صلاته صلاة سدحدي إذا سوكو أخرنا هدي أي مقلان وأكثر ما شيء كان أقبضا وحوءها kaana wa aktaru maa shaykan ugu badan kaana wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yatluuhu qur'aanka mid akhriya buu ahaa fii salaatihi bileyli salaada oo habeenkiiiyo salaatuleylka ayuu nebiga inta badan qur-aanka ku akhrin jiray haddii ay maqlaan yani hadalka wa aktaru man kaana yatluuhu fii salaatihi bileyli waa iska jumla muctarida oo calaamadahaas uu yeelay marka sabbuudaasi waxay ku xiran tahay dambe hadalka hore wa kaanuu waxay ahaayeen idaa samicuu nabiya sal allahu calayh ali wasalam nebiga hadday maqlaan yatlu lqur'aana fii salaatihi asagoo salaadiisa qur'aankii salaadiisii ku akhrinaya hadday maqlaan sabbu lqur'aan qur'aanka caayi jire wa akaru maa kaana yatluuhu wuxuu ahriyay marka ugu badanna fii salaatii ou qur-aanka ku ariyo qur-aanka akhrintiisa midda ugu badnayd fii salaatihi bileyli bay ahayd habeenkii salaada uu tukado nebigu waa la jahri jiray qiraa'aduu kor u qaadi jiray isagoo gurigiisa ku tukanayo salaatuleylkii qur-aanku akhriyi jiray markaasay markay maqlaan sabu lqur'aan qur-aanka caayi jireen waman anzalahu macbuudkii soo dejiyayoo allahna way caayi jireen waman jaaa bihi axadkii la yimidna way caayi jireen ama malkuljibriil iyo dhow maxamedba way caayi jireen wey xata anzala allahu tacaala ilaa allah uu soo dejiyey wlaa tajhar bisalaatika wlaa tukhaafit biha wbtai bayna dalika sabiila walaa tajhar hala jahrin bisalaatika salaadaada kor ha ugu qaadin qiraa'adeeda walaa tukhaafit bihaa salaadiina ha siraysanin oo mid qariye ha ka dhiginoo hoos mid u siraysta ha ka dhigin hana siraysanin hana la jahrin wabtaqi talab oo raadi bayna daalika labadaa dhexdooda sabiila waddo ka raadso aadna dhawaqaada kor ha ugu qaadin hana sibaysanino sirha ka dhigine meel dhexdhexaada la imow qiraa'adaadii ka dhiga wey si mushrikiintaasi allah iyo diinkiisi iyo rasuulkiisi ayaan u caayin daraaddeed baa sidaa loo yiri wadahaba nadar ibnu alxaarifi ila alxiirati washaam wadahaba wuu tegey annadar ibnu xaari nadar ibnu xaariin ninka annadar ibnu xaari la yidhaahdo oo mushrikiinta odayaashoodii ka mida ah ayaa wuxuu aaday ila alxiira magaalada xiiro la yidhaahdo iyo washaami shaam ayuu aaday magaalada xiira la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa baldatun bayna najaf najif iyo walkuufa waxay u dhexaysaa ciraaqi ku taallaa kuufa iyo najif meelaha hadda shiicadu ay u badan yihiin magaalo ku taalla ahayd waagaas marka waxay ahayd waa ahalkeedu dad masiixiyiinay ahaayeen magaaladaas masiixiyiin baa deganaa nasaara baa deganayd laakiin waqtiga islaamka ee muslimiinta ilaahay uu maaragtay nabiyulaahi moxamed soo diray futuuxaadka islaamiga ahaa bilaadii khaalid ibnulwaliid oo furtay bay ka mid ahayd weyaan xiira magaalada la shaamna waa garanaynaa falastiin iyo dhulkaasi weeyaan fatacallam marka dhulkaas wax kale maqsad kale u aadi maayo inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa kula dagaalamo unbuu u aadaya tacallama wuxuu soo bartay nadar ibni xaari minhum yacni dadkii halkaa deganaa xiire iyo shaam deganaa ayuu wuxuu ka soo bartay qasasan shacbiya qisooyin iyo sheekooyin ay shacabku ku sheekaystaan qisaskaasoo kaanuu ay ahaayeen dadkii shacabka ahaa yaxkuunahaa kuwa ka sheego can muluukihim boqoradoodii iyo wa umaraa'ihim madaxdoodii ay kaga sheekayn jireen yacni boqoradooda iyo umaradooda sheekooyinkoodii qasaska noocaasahoo ay ka soo warin jireen ay ka sheegi jireen ayuu soo baran jiray milu rustum ninka rustum la yidhaahdo wasfandiyaar iyo nin isfandiyaar la yidhaahdo madaxdii wakhtigaa joogtay ayayna ka ahaayeen marka rustum ninka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa waa min abtaali lfurus ayuu ahaa furus nimanka la yidhahdo farisiyiinta la jiray ayuu dadkoodii madaxda ahaa ee geesiyada ahaa ayuu ka mid ahaa marka raggaas oo madaxda qisooyinkoodii inta soo barta muluugtii hore iyo boqorradii ayuu maka la imaan jiray falammaa rajaca annadar ibna xaarif markuu soo laabtay akhada wuxuu gudagelay yacqidu nawaadi wlmajaalisa yacqidu inuu samaynayo annawaadi naadiyaal meelo lagu shiro iyo wlmajaalis meelo la fadhiisto ayuu samayn jiray dadku ugu yeeri jiray majaalista iyo meelo naadiyo laiskugu yimaado ayuu halkaasu yani maaragtay majaalis ka samayn jiray markuu dadka isku keeno naadiyaasha uu tagana yaqusu haada alqasasa qisooyinkaas uu xiira iyo shaam uu ka soo bartay ayuu dadka uga qisooyin jira uga sheekayn jiray wayasrifu bihaa sababteeda qisooyinkaas sababteedana wuxuu kaga jeedin jiray annaasa dadka ayuu wuxuu kaga jeedin jiray can listimaaci ila nabiyi sal allahu caleh ali wasalam dhagaysiga nabiga la dhagaysanayo ayuu kaga jeedin jiray marka markay nabigu inuu qur'aan akhriyo rabo ayuu agtiisa ka furi jiray markaasuu anna dhegaysta qisooyinkaas uu dhihi jiray weyaan yasrifu biha annaasa can alistimaaci dhegaysi ayuu dadka kaga jeedin jiray ila nabiyi sal alla alay wasalam nabiga la dhegaysto waidaa samica hadduu maqlo bimajlisin meel yani makaan oo jalasa fiihi rasuulu llahi sal allahu calayh ali wasalam nebiga uu fadhiistay litadkiiri billaahi xusuusin dadka uu allah xusuusinaya darteedna uu nebigu u fadhiista hadduu maqla nadar ibna xaari khalafahu waa uga dabamari jiray fii dalika almajlisi meeshaa nebiga uu fadhiistay oo wacdiga uu ku sheegay oo dadka rabbigiisa uu ku xusuusiyey markuu ka taga asagaa uga dabamari jiray oo gadaashiisa imaan jiray wey markuu nadar ibn xaari yimaado wayaqusu calayhim markaasuu dadka wuxuu dushooda uga qisayn jira uga sheekayn jiray min tilka alqasasi khuraafooyinka khuraafadaa iyo qisooyinka uu soo bartay iyo uga sheekayn jiray nabigaa dadka wacdiyey ilaahay buu xusuusiyey markuu meeshii ka tago intuu nadar ibn xaaris yimaado buu qisooyinka asagana gadaashiisa sheegi jiray nabiga dabadii uma yaquulu markaasuu wuxuu ohan jiray limaada muxamadun axsanu minii xadiian bimaada muxamadun axsanu xadiian minii maxay buu muxamed iga sheeko wanaagsan yahay igama sheeko wanaagsana weya miyuu maxamed iga sheeko wanaagsan yahay wy wixii uu sheegoo kale mid lamida ama ka wanaagsan baa sheegay ayuu leeyahay markuu qasaskaasi sheego wey bimaada maxaybow muxamadun nebi muxamed axsanu minii mid iga wanaag badan oo u yahay xadiian sheekada iyo warka igama war fiicno wey saasuu uma taqadama intaas waa qasaska iyo khuraafadii oo dadka uga sheekayn jiray oo xaqa uga hortagayy uma markaa kabacdii markuu intaas sameeyey kadib taqadama wuu hormaray nadar ibni xaari khadwatan ukhra yacni wuxuu horay u qaaday tallaabo kale ayuu hore u qaada wey wuxuu horay u qaaday u hormaray khadwatan ukhra tallaabo kale ayuu qaaday oo tii ka duwan muxuu sameeyey fashtaraa jaariyatan muaniya fashtaraa wuxuu soo gatay uu soo iibsaday jaariyatan gabar addoona buu soo gatay oo muqanniyatan mid heesta ah gabar yacni alghinaa si fiican u taqaano heesto ayuu soo gatay fa kaana marka wuxuu ahaa fa kaana wuxuu ahaa laa yasmacu midaanan maqal biaxadin yuriidu lislaama qof ma maqlo biaxadin qofna ma uu maqlo qofkaasoo yuriidu lislaama islaamnimadii doonayo iyo diinkii inuu qaato doonayo nadar ibna xaari ma uuna maqli jirin ilaa hadduu maqlo intalaqa bihi ninkaas ayuu aadi jiray ayuu la aadi jiray ilaa tilka almuqaniya gabadhaa heesta inta wato ayuu leeyahy hebela wuxuu rabaa maxamed inuu raacee nakeen buu dhihi jiray markuu meeshii ugu geeyey gabadhii qofka islaamka doonaya diinkii inuu qaato rabay ayuu wayaquulu wuxuu odhanaya gabadhii buu la hadlaya acimiihi ninkan cunno sii wa asqiihi waraabi oo khamradii waxa lamidkaa sii wahanniihi una hees hees u qaad isagaa maxamed ka joogsan doonee saasoo kale ayuu ku dhihi jiray wey markaasuu wuxuu yidhi markay gabadhii intay waraabiso cunto siiso ay u heesta ninkii ayuu wuxuu leeyahay haada khayrun mima yadcuuka ilayhi muxammadun haada midkan aan aad hadda ku jirto oo cunnadii cabitaanka iyo heeska iyo gabadhaas maaragtay kuu heesaysayihi yaa khayrun wanaag badan mima kiibuu ka wanaag badan yahay yadcuuka ilayhi muxammadun muxamed oo adiga kuugu yeerayo oo islaamnimadii iyo diinkiiya kana kaaga fiican buu wafii dalika arinkaas sababtiisa buu anzla allahu tacaala allah wuxuu ku soo dejiyey wmin annaasi man yshtari lahw lxadiii liyudila can sabiili illahi bigayri cilmin waytakidaha huzwa ulaaika lahum cadaabun muhiin aayadda fi suurati luqmaan ku jirto wa min annaasi dadkiibuu ka mid yahay man axad baa ka mid ah qofkaasoo yashtarii soo gadanayo lahwa alxadiii warka kiisa lagu daaho soo iibsanayo oo baatilka ah wey muxuu u soo gadanayaa liyudilla inuu dhumiyo annaasa dadka inuu dhumiyo can sabiiliillaahi alla wadadiisa inuu ka dhumiyo biqayri cilmin cilmila'aanna uu ku dhumiyo jahli uu ku dhumiyo wayatakidahaa yani ariiqii sabiilkii iyo wadadiina inuu ka yeesho huzuwan ay mahzuu'an bihi mid lagu jeesjeesa uu ka dhigo ariiqii ilaahay subxaana wa tacaala oo rasuulka uu dadka ugu yeerayey inuu mid lagu jeesjeese ka dhigay islaamnimadii daraaddeed buu u soo gatay oo arrintaa u soo iibsadaa ulaa'ika dadka noocaasoo kale ihi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun ihaano u saaxiib ahoo liito ayay leeyihiin ilaahay agtiisa ku leeyihiin marka midii labaad waxay ahayd waa arintan in nabiga iyo la kala dhex galo dadkii arintaasuu sameeyey aalian midda saddexaad waxa weeye ihaaratu shubuhaati wa takfiifu dicaayaati alkaadiba ihaaratu shubuhaati shubhooyin shubha wax la yidhaahdo kicinteed maaragtay la ifaareeyo la kiciyo shubhooyin iyo wa takfiifi dicaayaati dicaayaadka wax kasheega oo la dicaayadaynayo badinteedii la badiyo dicaayaadka alkaadibati ee maaragtay beenta ahaa waxaan jirin oo dacwadii laga sheego ahlubaatilka waa sidaas wey mar kasto zaman kastay joogaanna waa sidaa weeyaan markay xaqa arkaan iyo inuu daahirayo ay intaasoo dacaayaad iyo been iyo shubhooyin baatila ay jaanibka tawxiidka iyo dhinac walbaba ay ka garab furaan weeyaan marka waa wax horay u jiri jiray la isticmaali jiray wey faqad akaruu waxay badiyeen min dalika arrinkaas shubhooyin in la furo dacaayaad beena in la faafiyo way fara badiyeen watafananuu fiihi wayna ku xeel dheeraadeen yani dad fanaaniinay ku noqdeen weyaan aad bay ugu dheeraadeen weyaan aad bay maarata u faafiyeen farubamaa kaanuu waxaa la arkaa inay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdo can ilqur'aani qur'aanka markay ka warramayaan kuwa yidhaahda inay ahaayani kuwa yidhaahdo inay ahaayeen baa la arkaa innahu qur'aankii adqaasu axlaamin arowga kiisa laysku qasay oo kale wey yani maxamed intuu seexday qof qarwey oo kale qofka hadduu qarwey hurdo ku jira wuxuu sheegaya ma oga ma garanayo marka abqaau axlaamin inahu qur-aanku axlaamin dhadhabyaalo iyo maaragtay qarow kiisa laysku qasay wey dikfiga waa waxa laysdhexgeliyo axlaamna waa jamcu xulum oo ru'yadii loo jeeday iyo qarowgii loo jeedo weya marka wax jira ma ah saasoo kale bay dhihi jireen ay axlaamun waa riyooyin iyo qarow kaadibatun been ah weeye bay leeyihiin oo yaraaha muxamadun sal allahu calayh ali wasalam nebi maxamed uu arko bileyli habeenkii nabi maxamed habeenkii qarwo habeenkii wuxuu arko marka diin iyo qur-aan dadka uga dhiga hadalkaas inay yidhaahdaan ayaa la arkaa weeye markaasuu fayatluuhaa wixii uu maalinkiibuu ahrinayaa weeyaan waxyaanan marmarna kaanuu yaquuluuna kuwa yidhaahdabay ahaayeen iftaraahu min cindi nafsihi qur-aankan uu akhrinayo iftiraahu muxamed wuu been abuurtay min cindi nafsihi naftiisa xaggeeda ayuu ka agteeda buu ka been abuurtaye wax alla shaqo ku leeyahay ma aha saasay marar dhihi jireen waxyaanan kolkolna kaanuu yaquuluuna kuwa yidhaahdabay ahaayeen inamaa yucallimuhu basharun nabi maxamed waxaa baray qur'aankani bani aadam bashar baa baray bay dhihi jireen inamaa yucallimuhu basharun bani aadam baa baray ayay odhan jireen weyaan marka waxyaalahaasoo dhan bay samayn jireen warubamaa waxaa la arkaa qaaluu inay yidhaahdaan in haada ilaa ifkun iftaraa wa acaanahu calayhi qowmun in haada ay maa haada qur'aankani ma aha ilaa ifkun been abuur mooye iftaraahu ou been abuurtay nabiyulaahi muxamed yani min cindi nafsii ka been abuurtay oo rabbi ku been abuurtay wey wa acaanahu ayna u kaalmeeyeen nebiga calayhi ay calaa iftiraa'ihi been abuurashadiisa been abuurashada nebigu been abuurtay ay ugu kaalmeeyeen qowmun aakharuun dad kalaa ugu kaalmeeyey wa inamaa yucallimuhu basharun tiyo kale weeyaan bani aadam kale u kaalmeeyey waana iftiraa wuxuu ilaahay leeyahay ma aha maxamed baa samaystay bay leeyihin ay ishtaraka waxaa la wadaagay huwa nabiga iyo wasumalaa'uhu asaga yani waxaa wadaagay ishtaraka waxaa shirka ku noqday oo wadaagay huwa nebiga iyo wasumalaa'uhu saaxiibbadii dadka asdiqadiisii qur-aanka been abuurashadiisii alikhtilaaqu waliftirau walkadibu kullu isku wada macno wey fi ikhtilaaqihi been abuurashadiisii la been abuurto isagii iyo saaxiibadiibaa arrintaasi wadaagay weeyaan waqaaluu markaas waxay yidhaahdeen asaatiiru lwaliina iktatabahaa fahiya tumla calayhi bukratan waasiila wa qaaluu mushrikiintii waxay yidhaahdeen asaatiiru lwaliina huwa qur'aanku asaatiiru lwaliina dadkii horeeyey khuraafaadkii ay qoreen ay soo guuriyeen wey igtitabahaa nabi maxamed baa qortay khuraafaadkaas buu qortay fa marka khuraafaadkii asaatiirtii tumla calayhi nebiga ayaa lagu dul akhriyaa bukratan aroortii wa asiilan galabtiiba subaxii galabba inta loo yimaado yaa khuraafaadka lagu dul akhriyaa markaasuu idinkana qur-aan idinkaga dhigaa oo idiin sheegaa allah igu soo dejiyo yidhaahdaa bay leeyihi axyaanan waa dacaayaadkii iyo shubahaadkii wey wa axyaanan marmarna qaaluu waxay odhan jireen inna lahu jinnan inna lahu nabi maxamed wuxuu leeyahay jinnan jinni buu leeyahay ow shaydaanan ama shaydaan buu leeyahay oo yatanazalu calayhi bilqur'aani qur'aanka kula soo dego dushiisa shaydaan ama jinni baa ku soo duldejiyey qur-aanka mila maa yanzilu sida uu u soo dego aljinnu jinnigii iyo washayaaiinu shayaadiintanu siday ugu soo degaan cala kuhani kuwa faalka dhigo iyo xidigaha fiiriyo qeybka ka warama sida ay ugu soo degaan shayaadiinta oo kalebay nebi maxamedna ugu soo degaan qur-aanka ugu soo dejiyaan ayagaa wata bay leeyihiin qaala tacaala allah wuxuu yidhi raddan calayhim isagoo oo radinaya hadalkaas warka ay yidhaahdeen ku radinayo hal unabbi'ukum calaa man tanazzalu shayaaiinu tanazzalu calaa kulli afaakin afiim fi suurati shucara hal unabbi'ukum waxaad ku tiraa nebi maxamadow hal unabbi'ukum ma idiin warramaa oo ma idiin sheegaa calaa man axad yani ay ku soo degto korkiisa ay ku soo degto ma idiin sheega hal unabbi'uku ma idiin warrama calaa man axad oo tanazalu shayaaiinu shayaadiinta ay dushooda ku soo degto ma idiin sheegaa aniga ma aha wy sidaa kordheh tanazalu shayaadiintu way soo degtaa calaa kulli affaakin mid been abuur badan kulligii oo ifki badan iyo masabilaad badan oo afiimin dembiile ahoo aad u dembi badan kaad dhammaantiisa kusoo duldegtaa weeyaan nabigana afaakna ma aha afiimna ma aha salawaatu wasalaamu calayh ee way yaqaanaan wey ay inahaa yani shayaadiintii iyo jinnigii tanazalu way soo degtaa cala alkadaabi midka beenlowga oo beenta badan alfaajiru ee faajirka fujuurka badan almutalaqiqu bidunuubi yani midka almutalaiqu isku dharoobay yani maaragtay oo ismarmariyey wey biunuubi unuub isku dharoobayo kulligiisbu wada aiim ah w waa aiimkiiba ujeeda dembi badanoo dembi isku dharoobay wamaa jarabtum mana cidnan jarribin calaya aniga iguma idnan jarribinoo iguma ogaanin iguma idnan imtixaanin kadiban been walaa wajadtum fiya aniga dhexdaydana ma idnan helin fisqan faasiqnimo igama idnan helin idan fakayfa sideebaa taquuluuna aad u odhanaysaan ina alqur'aana min tanziili shayaani in alqur'aana qur'aankii min tanziil shayaan shayaan wuxuu soo dejiyey buu ka mid yahay seebaad u odhanaysaa maadaama aydnan beenna igu ogaanin fisqi aanad weligeed fisqi ugu suganna aydnan arag oydnan iga helin see ii odhanaysaan shaydaan baa la soo degay shaydaankuna dadka uu ku soo dego waxa weeye waa dadka kaadibiintaoo beenta badan faajiriintaoo afiimiintaee dembiga badan weye waxyaanan marmarna kaanuu yaquuluuna kuwa yidhaahda bay ahaayeen can inabiyi sal allahu calayh waali wasalam nebiga ayay xaggiisa ka sheegi jireen innahu nebiga calayhi salaatu wasalaam qad asaabahu inuu asiibayoo ku dhacay nawcun min aljunuuni nooc waalida ka mid ihi inay nebiga ku dhacday bay sheegi jireen nooc junuunka ka mid ah ayaa hayo jinniba waa waashay marka waalidii jinnigii ku dhacay iyo waalidii ku dhacday yuu yatakhayalu nabigu ou suuraystaa ou ismoodsiiyaa almacaaniya macaani buu suuraysanaya uma macaanidii uu suuraysto jinnigii uu u suureeyey yuu yasuuquhaa uu samaynayaa fii kalimaatin badiica kalimaad cusub oo la yaab loo la yaab loo qiimo leh ayuu ka dhex samaynaya saasuu leeyihi kamaa yasuuqu sida ay yacni u dhalaaliyaan oo u sameeyaan ashucaraa'u kuwa gabyaaga ah sida ay hadalka iskugu aad aadiyaan oo gabayadii ay u sameeyaan oo kale buu u samaystaa jinnigii baa wax u suuraynayo tasawurka markuu jinnigu ku dhaco waxbuu suuraysanayaa nabigay leeyihiin macaani buu samaysanaya macaanidiiba marka wax macno badiic ahoo aad u qiimo badan oo raayica ah, wanaag badan ayuu ka dhex samaysanaya alfaad lala yaabo ayuu samaysanay sida qofka shaacirkaba gabyaaga ah markii ay macaani oo suuraysto oo macaanidii u bedelo alfaad aad u qiimo badan oo ku cabira markaas oo kale buu samaystaa buu leeyihi saasay dhihi jireen fa huwa kolka nabiga shaacirun waayee mid gabyaa wa kalaamuhu waxa uu akhrinayo qur'aanka ahna oo hadalkiisa ahna shicrun gabay wey isaguna waa gabyaa qur'aankiina waa gabay bay yidhaahdeen saasay ku tilmaameen qaala allahu tacaala raddan calayhim allah subxaanau watacaala baa wuxuu yidhi raddan calayhim hadalka asagoo ku radinayo waashucaraa'u yattabicuhum alghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun saddex arrimood oo dadka gabyaaga ah lagu yaqaano oo sifooyin aan wanaagsanayn ah inay leeyihiin buu rabbi aayadaha ku sugaya nebiguna uu ka baryahay saddexdaas sifo oo xunxunka ah uusan shaqo ku tan koobaad shucaradu waxa weeye washucaraa'u dadka gabyaaga ahee gabayga tiriyahay yatabicuhum waxaa raaco alqaawuuna dadka baadiyaysan dadka unbaa dabagala nabi maxamed dadka raacay ma muhtadiin baa mise waa dad qaawuun ah dad hanuunsan baa nabiga raaco marka taa waa beenay ku sheegeen wy alam tara miyaanad arkaynin ama ma og tahay annahum shucaradii yahiimuuna kuwa wareersan inay yihiin fii kulli waadin waadi kasta kulligii inay ku wareersan yihiin miyaanad arkaynin oo macnaha waxa weeye yacni waxa weeyaan nooc kasta kulligii oo hadalka ka mida ah ayay iska dhexgelayan maanta ninbuu shaacirka gabyaaga ah nin aanan ammaan mutaysanin ayuu maanta dhan ammaanaya hadduu rabo barri waxaa dhici karto kii uu shalay ammaanaya inuu haddana caayo oo gabay ku caayo siduu gabayga ugu ammaanayo kale nabigana kalimaadkaasi ma yaqaano mana wuxuu garanayana ma aha weeyaan marka maalinba uguma yeero waadi cusub ma taagna meel cusub ma taagnee allah iyo maaragtay diin waaxida ayu hayaa weeyaan wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun wa annahum shucaradii yaquuluuna waxay odhanayaan maa laa yafcaluuna waxayan falaynin oo ynan samaynayn ayay yidhaahdaan waa ka dhacay isagoon weligii wuxuu sameeyey aan la arag baa ninka shaacirka maanta wuxuu ku hayaa xaggaan ka dhacay meel heblaan tegayo saasaan u galayo waa been waa kulli kadib waa wax aynan samayninba waa samaynaynaa odhanayaa wey nebiguna wuxuusan usan samaynin waa sameeye ma yidhaahdo ma oranayo marka saddexdaa sifada nebigu beri buu ka yahay shicirka iyo shucaradana sidaasaa lagu yaqaanaa weya fa haadihi midani shiikhaa noo fasirayo fa haadihi midani alaau khisaalin saddex arrimood wey oo yatasifu biha shucaraa'u dadka gabyaaga ahi ay ku tilmaaman yihiin walaa tuujadu lana heli maayo waaxidatun mid oo minhaa saddexdaa sifo ama saddexdaa tilmaam ka midihi fi nabiyi sal allahu calayh waali wasalam nabigeenna laga heli maayo dadka nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam hudaatun dad hanuunsan wey muttaquuna oo rabbigooda ka baqa wey saalixuuna dad wan wanaagsan wey fii diinihim diinkooda iyo wa khuluqihim akhlaaqdooda iyo dhaqankooda wa afcaalihim waxa ay samaynayaan ficiladooda iyo wa tasarufaatihim waxa ay maamulkooda iyo sidax u tasarufaan iyo wa mucaamalaatihim dadka la mucaamalaadkooda la dhaqanka dadka marka aayaddii hore waxa shucaraau yatabicuhum lhaawuun nebiga marka dadka raacay waa dadka sifooyinka awan wanaagsan leh dad baadiyaysan ma ahan waa dad hanuunsan weyn walaa tuujadu lana heli maayo calayhim dadkaa nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam masxatun min alghawaayati taabasho oo baadiya laga heli maayo weyaan yacni masxa waxaa la yidhahdaa maala markaad tidhaahdo fulanun bihi masxatun min jamaalin hebel yacni wax la taaban karo quruxa baa ku sugan ama masxatun min husaalin wax la taaban karo oo maarata caato ah aad buu caato u yahay saasoo kale wixii lamid ahay ay u isticmaalaan marka in yaroo baadiya laga heli maayo weye dadka nabig maarata nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam fii ayi ayi shanin shani kasta iyo xaal kasta oo min shu'uunihim xaaladahooda ka mid yihiin wax khawaayo la yidhaahdo iyo baadin laga heli maayo weyaan wa huwa nabiyulaahi muxamed aayadda qaybteedii labaad alam tara annahum fii kulli waadin washucaraa yutbicuhum lqaawun waa aayadii koobaad wey aayaddii labaadoo sifada labaaday lahaayeen looga hadlayay shucarada ayuu shiikhu ka jawaabaya oo ahayd alam tara annahum fii kulli waadin yahiimun wa huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yahiimu mid wareera ma aha mid ku wareersan filwdiyati kulliha waadiyaasha dhammaanteed waadiga hadda waxaa loo jeedaa waadi la maraayo maaha oo dhul la goynaya maahe yacni kullu nawcin min anwaaci alkalaami baa la yidhaahdaa nooc kasta oo hadalka noocyadiisa ka midii kuwa ku dhex wareersan ma weeyaan mid ku wareersani ma aha wahuwa laa yuhiimu ma wareero fi lwdiyati waadiyaashii oo hadalka owlaha kullihaa dhammaanteed kamaa yuhiimu shucaraau sida kuwa gabyaaga ay ugu wareersan yihiin nebigu ma uusan tiig kuma jirin weeyaan bal iska daa inuu yahiin wareersan yahay yadcuu ilaa rabbin waaxidin rabbi waaxida buu dadka ugu yeela macbuud waaxida ugu yeela wa diinin waaxidin diin keliyata buu dadka ugu yeeraa oo diinulislaam ah wa siraatin waaxidin wadda keliyaho la maro ribaha ilaahay qofka gaarsiinaysa ugu yeeraa weye anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun aayaddii saddexaad ayuu halkaana kaga jawaabi wahuwa nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yaquulu ma yidhaahdo ilaa maa yafcalu wuxuu samaynaya mooye wax kale ma yidhaahdo walaa yafcalu mana sameeyo ilaa maa yaquulu wuxuu odhanaya mooye yani hadalkiisa iyo qowlkiisa isma khilaafsana sida shacaradu isku khilaafsan yihiinoo kale ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam fa ayna sideebow sida shucarada qowlkooda iyo ficilkooda isku khilaafsan yahay nebiga qowlkiisa ficilkiisa isma khilaafsana weyaan fa ayna halkeebow huwa nebigu uu ka joogaa halkeebuu ka joogaa min ashicri waashucaraa gabay iyo gabyaaba halkeebuu ka taagan yahay aad buu uga fog yahay ma aha kalaamkiisuna gabay ma aha oo diinka uu la yimidu waayna shicru shicirkii oo gabaygii ah iyo washucaraa'u gabiyaay kuwii gabyaaga ahaana halkeebay minhu nebiga ay ka joogaan yacni waa kala fog yihiin wey ayagana nebiga way ka fog yihiin sifaadkiisii iyo dhaqankiisana aad bay uga fog yihiin weyaan taana waxay ahayd shubahaadkii iyo dacaayaadka ay faafinayeen wey raabica midda afraad anniqaashu waljidaalu waa waxyaalaha ay goosteen bay ka mid tahay muran niqaash baaliyadood iyo jidaal oo murankii ah ayay ina ku furaan buug ku furaanoo la doodaan masaa'il ay kala doodaan oo ayaga agtooda yacni u arkayaan inaysan xaq ahayn ay u arkayaan masaaisha xaqi bay rabaan inay ku radiyaan baatilkooda ku radiyaan bay doonayaan wa kaana alaau qadaaya waxaa ahay saddex arrimood saddex qadiyadood oo istiqrabaha almushrikuuna jidda yacni saddex arrimoodoo waxaa jirtay istiqrabaha ay qariibsadeen oo la yaabeen almushrikuuna gaaladii jiddan si yani daran ay ula yaabeen aad bay ula yaabeen saddex arrimood wa kaana saddexdaa arrimoodna hiya waxay ahayd wa kaanat hiya saddexdaa qadiyadood waxay ahaayeen alasaasu fi alkhilaafi aladii xasala baynahum wa bayna almuslimiina fi amri اddiin hiya alasaasu ayadaa asaas u ahayd saldhig bay u ahayd fi lkhilaafi yani isdiidadii ay isdiideen iskhilaafeen aladii khilaafkii xasala dhacay baynahum mushrikiintii iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda fii amri diini diinka arrinkiisana yani dhexdiisa ahaatay waxay isku diideen waa saddexda arrimood weeyaan mushrikiinta saddexdaa arrimood oo allah nabilaahi maxamed u soo dhiibay ayay diideen khilaafka marka meesha aasaaska weyi waa saddexdaa arrimood wey wahiya saddexdaa arrimood waa kuwe altawxiidu wاlrisaalatu altawxiidu ka koobaad wey in ilaahay la waxido oo keligii la caabudo oo addaar wanaafic inuu yahay loo garto oo dhibka markuu qofku ku dhaco alla keliya ou aado mushrikiintu waa diidanayeen aaliha kale bay lahaayeen wrisaalatu risaalada inuu nabi maxamed rasuul yahay oo xag alla laga soo diray mursal uu yahay iyo qur'aankuna kalaamullaahi uu yahay waa ay diidanaayeen weeyaan kan saddexaad walbacu bacda almowti walbacu soo saarid oo la soo bixiyo dadkii markay dhintaan bacda almowti dhimashadeeda dabadeed in qubuurtooda laga soo saaro mushrikiintu waa way ogolaayeen waxay yidhaahdeen mushrikiintu haddii la dhinto khalaas wey wax isa soo bixin la yidhaahdo iyo isxisaabin iyo janno iyo naar midna ma jirto sidii loo dhintay wey bay ohan jireen weeyaan marka fa kaanuu waxay ahaayeen kolka yunaaqishuuna kuwa ka doodo niqaasho oo ka murmo fi hadihi alqadaaya arrimahan waaweyn ee saddexda ahi ayay ka doodi jireen wayujaadiluuna xawlaha gaararkeedana kuwo ka doodaba ahan kuwo ka murmo ayay ahaan jireen weya muslimiinta ilaahay bay uxidi jireen mushrikiintana shirki bay u samayn jireen muslimiinta nabi maxamed iyo qur-aankuba rasuul iyo qur'aan ilaahay bay u yiqiineen mushrikiintuna waxay u yiqiineen yani nebigii way diidanaayeen qur-aankana waxay ku sheegi jireen wuxuu asagu samaystay bacfigiisa soo saarista muminiintu way rumaysnaayeen mushrikiintuna waa diidanaayeen w marka arrintaas bay aad uga doodi jireen bacfigiibuu noo soo hormariyey iyo iyaamihii wuxuu yidhi marka sheekha odhanaya raximahullah faama albacfu isu soo saaridii bacda almowti dhimashada dabadeed qubuurta la iska soo saaraa falam yakun mausan ahayn cindahum mushrikiinta agtooda fii daalika arrinkaas in qubuurta la iska soo saaro agtooda ma ahaanin ila atacajubu walistiqraab ila tacajubu wax lala yaabo la yaab iyo walistiqraabu wax la khariibsado oo la yidhahdo wax dhici kara ma aha iyo wlistibcaadu wax la fogaysto alcaqliya oo caqligana ka uu fogaysto faqad oo keliya sidaas ayay maaragtay agtooda ahayd wax la qariibsado wax lala yaabo wax la fogaysto xagga caqliga iyo imkaanka iyo suuroobidda laga fogaysto ayay ku tilmaami jireen weeyaan suuragal ma ahan bay dhihi jireen markii la dhinto dabadeed in la soo noolaado oo lisabaalmariyo fakaanuu yaquuluuna waxay ohan jireen sida allah nooga xikaayooday aidaa mitnaa wa kunna turaaban wacidaama aynaa lamabcuuuun aw aaba'una lwaluun aidaa mitnaa ma haddaynu dhimanno oo wa kunnaa aynu ahaano turaaban carro aan noqonno oo yacni ciidda aan ku midhanno wacidaaman lafa raabakhayo eberana aan noqonno a innaa annagu la mabcuuuun kuwa la soo saaray miyaana qubuurteennana laka soo saaraya awa aabbaa'unaa aabbayaashayadii alawaluuna ee horreeyey iyo awowayaasheenna lamabcuuuuna kuwa la soo saaray miyaa weeyaan ayaguna ma la soo saari yacni wax dhici kara maaha bay leeyihiin wa kaanuu yaquuluun jireen kuwa yidhaahda ahaayeen dalika rajcun baciidun yani arinkaas hadiiba laysu soo celiyo aidaa mitnaa wa kunaa turaaba dalika rajxun baciid bay dhihi jireen haddaan inta dhimanno aan ciidda ku milanno daalika arrinkaas soo celinta ii rajcun celin wey ay rujuucun soo noqosho wey baciidun oo fogo can ilimkaani wa can ilcaqli ka fog wey suuroobidda iyo caqligaba mid ka dadka kale tusaya ay leeyihiin nabi maxamadaaba qiyaamo in laysu soo saari doono waxay odhan jireen hal nadullukum dadow maydin tusnaa calaa rajulin nin ma idin tusnaa ninka oo yunabbi'ukum idiin sheegiyo idiin warrami idaa musiqtum haddii la idin kitfo oo la idin baabi'iyo kulla mumazaqin kidfid kulligeed yacni dhulka a ku midantaanoo eber markaad noqotaan dabadeed innakum idinka la fii khalqin abuuris dhexdeed kuwa ku sugan inaad tihiin oo jadiidin cusub nolol cusub kuwa ku sugan oo laydin noolaynayo dabadeed in laydin soo noolaynaya nin idiin sheego maydin ydin tusnaa bay jirin markaasay leeyihiin aftara cala allah ha aftara cala allah ma ku been abuurtay alla miyuu ku abuurtay kadiban been markuu leeyahy waa lisi soo saari ma ku been abuurtay am amase bihima waxaa ku sugan nebiga jinnatun waalibaa ku sugan junuun baa ku sugan miya waalibaa ila warkaa ka keenta bay leeyihiine ama maaragtay iftiraa uu alla ku been abuurtay wax dhici kara ma aha mar haddii la dhinto in laysu soo saaro saasoo kale bay dhihi jireen qaa'iluhum mid ayaga ka ah mid hadal yidhaahdo oo ayaga ka mida ah, bimacnaa gabay tiriyo ayaa wuxuu yidhi amawtun uma bacun uma xashrun xadiiu khuraafatin ya umma camri amawtun uma bacun amawtun ma dhimashaa jirto uma markaa markii la dhintana bacun isi soo saarid miya qubuurta laiska soo bixin miya uma markii laisi soo bixiyana xashrun kulan baa jira miya waa laiskulmini oo dadkiibaa lasoo xashrinaya miya markaasuu yidhi xadiiu khuraafatin waa hadal khuraafa oo wax ka jira la arag weeye yaa umma camrin gabadha umma camar la yidhaahdoy wa xadiiu khuraafa wey warkaas wax ka jira maleh ayay odhan jireen qiyaamahaasay u inkiri jireen weyan waqad radda allaahu calayhim bianwaacin min aruduudi hadda sidii hadalkaas istiqraabka iyo tacajubka ku jiray inkiraadda oo qiyaamaha ay diideen ayaa ayni ruduudii la radiyey ayuu shiikhu noo tilmaamaya ama maaragtay caqli lagu radiyey ama nas lagu radiyey labadaba wuu noo sheegi wey waqad radda allaahu alla wuu radiyey calayhim kuwa mushrikiinta bianwaacin min aruduudi noocyo oo radka ka mida oo hadalkooda lagu celiyeehi ayuu rabbi radiyey xaasiluhaa murtideeduna ay tahay annahum ayaguba yushaahiduuna fi dunyaa yani waxaa lagu radiyey shay caqliga xataa tusin karo inuu qiyaamo jiro caqliga keliya aan ku garan karno wuxuu leeyahay annahum kuwii mushrikiinta ahaa yushaahiduuna waxay arkayaan fi dunyaa adduunka waxay ku arkayaan anna aalima kan aalimka ahe wax dulmiyo yamuutu inuu dhimanayo duuna an yalqaa jazaa dulmihi duuna an yalqaa isagoona la kulmin jazaa dulmihi dulmiga uu sameeyey abaalmarintiisii isagoona la kulmin inuu dhimanayo iska tegayay bay arkayaan wlmadluumu kii la dulmiyana yamuutu inuu dhimanayo duuna an ya'huda intuusan qaadanin xaqahu xaqiisii min daalimihi kii dulmiye uusan ka qaadanin asna inuu dhimanayo hadda marka labadaa qofood daalimkii iyo madluumkii daalimkiina asagoona laga jasaynin ayuu dhintay madluumkiina asagoona xaqiisii la siininbuu dhintay haddii la yidhaahdo labada qofood meel lagu kala xaq sooraa ma jirto macnaheedu muxuu ilaahay koonkaanba ciyaar u abuuray bay noqonaysaa w suuragal ma aha taasuu kale wuxuu kaloo yidhi wlmuxsinu saalixu ninkii muxsinka ahaye wanaagsana asaalixu ee fiicnaa yamuutu wuu dhimanaya qabla an yalqaa intuusan la kulmin jazaa ixsaanihi wa salaaxihi wanaagiisii iyo salaaxii uu sameeyey jazaheedii abaalmarinteedii intuusan helin ayuu adduunkii ka tegaya walmusii'u kii xumida samaynayana yamuutu wuu dhimanaya qabla an yucaaqaba calaa sayi'aatihi inta aan xumidiisii loo ciqaabin ou la yimid n intaan loo ciqaabin ka hor ayuu asna dhimanaya fain lam yakun hadduusan ahayn bacda almowti dhimashadaas ay labadaa dhinteen dabadeed yowmun maalin hadduusan ahaanin maalinka oo yubcatu fiihi annaasu dadka qubuurtooda laga soo saaraya haddaynan jirin fayuukhadu la qabanayo oo loo ciqaabayo min aaalimi kii aalimka ahaa lilmadluumi kii uu dulmiyey loo qabanayo loo ciqaabayo haddaynan jirin wayujzaa la abaalmariyo almuxsinu kan wanaagga badnaana alsaalixu ee wanaagsana kii camalkiisa hagaajiyo saalixa ahaa isagana la abaal marina haddownan jirin wayucaaqabu aanan la ciqaabaynin almusiiu kii xumida sameeyey alfaajiru ee faajir ka ahaa haddaynan maalin sidaasa oo dadkaa la kala abaalmariyaa aynan jirin lastawa alfariiqaan labadii kooxood kuwa siman ayay noqon lahay waa ekaan lahaayagu marka muuminkii iyo kaafirkii muxsinkii iyo musii'ii daalimkii iyo madluumkii wada mid bal waxaad arkaysaa buu leeyahay aalimka iyo musiica midka xumada sameeyaaba wanaag badanba walaa yakuunu baynahuma farqun wax farqiga marka u dhaxeeya ma jiro ayuu hadalkaasi noqonaya qiyaamo ma jirto haddii la yidhahdo bal iskaba dhaafe yasiiru daalimu waalmusiibu kii daalimka ahaa iyo kii xumida samaynaya oo idin ayaa wuxuu noqonaya ascada mid ka liibaan badan oo ka guul badan min almadluumi waalmuxsin ataqiyi yacni kii la dulmiyey iyo kii muxsinkahay ah camalkiisa hagaajiye ee taqiga ah kanaaba isagaa xumaanoo dhan iyo wuxuu raba naftiisa ay jecleedoo dhan buu sameeyey ciqaabna lama marinin markaas waxaa weeye kan daalimka mufsidkaaba fiican saasay noqonaysaa weyaan markaasuu sheikhu wuxuu yidhi wahada hayru macquulin iطlaaqa arrinkaasna wahaadaa warka arrinkaasi hayru macquulin wax caqliga geli kara ma aha ilaaqan duuduub ahaanba wax caqli qof caaqila ou maarata ku fakeri karo ama caqli geli karaahi ma walaysa min alcadli fii shay cadaaladana waxba kamid maaha ma aha wey cadliga ilaahayna ka mid in la yidhahdo labadeedu waa dhamaatay aalimkii madluumka dulmiyeen yaan loo kala xaqsoorin waxa w cadaalada ilaahayna ka mid ma aha wey walaa yutasawaru lamana suuraysan karo min allaahi allah laga fili maayo subxaanahu nasahnaaye nusqaano dhamma ka hufnaaye an yabniya inuu dhiso allah nidaama khalqihi khalqigiisa nidaamka ay ku kala soconayeen calaa mili hada ulmi wlfasaadi inuu ulmigaasoo kale iyo fasaad aayaadkaasoo kale wax la mid ah oo ku dhisana wax ilaahay laga tasawuri karo laga malaysan karo ma aha weeyaan inuu ilaahay cadaalad darro oo khalqigiisa ku maamulo wax dhici kara ma aha weeyaan taa waxay la mid tahay mujrimkii iyo mu'minkii in la simo kii camalka saalixa samaynayey iyo kii xumidiisa samaynaya inay mid noqdaan wax cadliga ilaahay ka mid ah ma aha weyan qaala tacaala allah wuxuu yidhi markuu radinayay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun afanajcalu ma waxaan yeelaynaa almuslimiina dadkii ilaahay u hogaansamay miyaan kalmujrimiina kuwa dembiilayaasha kala mid dhigayna mujrimiinta miyaan kala mid dhigayna maa lakum yacni maxaa idiin sugnaaday marka aad hadalka leedihiin qiyaamo ma jirto kayfa sideeba taxkumuuna wax u xukuminaysaan qiyaamo ma jirto macnaheedu waxaa weeye mujrimkii muslimku waa isku mid wey bal mujrimkaaba fiicanoo adduunka shahawaadkiisii qaatay muslimkana shahawaadkiisii wuxuu xumaayo naftu ay jecleedo allana uusan jeclayn ayuu naftiisii ka celiyey marka kan naftiisii ishbaaciyey baaba wanaagsanay noqonaysaa weyaan dharjiyey qaala tacaala allah wuxuu yidhi am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sawaan maxyaahum wamamaatuhum sa'a maa yaxkumuun am amase xasiba ma waxay maleeyeen aladiina kuwii ijtaraxuu kasbaday asayi'aati xumaanyaalka gurubsaday oo kasbaday an najcalahum inaan ka yeelayno kaladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey oo kale wa camilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey oo kale inaan kala mid dhigayna miyay maleeyeen sawaa'an xaalay tahay mid siman miday siman tahay maxyaahum noloshoodii iyo wamamaatahum dhimashadoodiiba mid ay eg tahay inaan ka dhigayno miyay maleeyeen weyna saaca hadday arrinkaa maleeyeen waxaa xumaaday ma shay baa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan waxay xukmiyeen ayaa xumaaday in ay dannigaas xun maleeyaan inuu ilaahay dad saalixiina oo camal iimaan iyo camal saalixa la yimid dadka sayi'aadka kasbada uu kala mid dhigaa waa danni aad u xun wey aad u xun mala aan wanaagsanayn weeyaan mala aan wanaagsanayn weeye wa ama alistibcaadu alcaqliyi fogeynshihii yani ay fogaysteen caqliga suuroobidda ay ka fogtaa caqliga ka fogtaa ay yidhaahdeen waa ama alistibcaad istibcaadku waa fogaanshaha ay fogaysteen wy alcaqliyu oo caqliga hay dhihi jireen xataa caqliga suuragal ma ah dalika rajcun baciidun tiyo kale wey faqaala allah wuxuu yidhi raddan calayhim asagoo radinaya fii dalika arrinkaas ay yidhaahdeen suuragal ma aha xagga caqliga isagoo ku radinayaba wuxuu ku yidhi marka adigoo insaanoo daciifa aad leedahay anin laima soo celin karo allihii shalay abuuray ima soo celin karaa baa waxaa la leeyahay a antum ashaddu khalqan am isamaa a antum idinka ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista midinkaa ku adag am amase asamaau samadiibaa ashaddu khalqan abuurista ku xoog badan waxay ogol yihiin mushrikiinta haddii la weydiiyo layidhahdo man khalaqa asamaawaati waalard layquuluuna allah allah abuuray leeyihiin allah abuuray haddaba allihii samadaa abuuray iyo samadaas aad jurmigeeda u jeedaan iyo xoogeeda iyo adiga insaanka aad keeba abuurista ku daran samadaa ku xoog badan wey markaasuu rabbi yidhi banaaha ilaahay samada isagaa dhisay allah isagaa dhisay allihii samadaa dhisay oo saa u abuuray ma adiga bani aadamkan jirkaagu markuu kala baxbaxo u kala siinto isku kaa celcelin waayo waa mayow awooda u leeyahay rabbi subxaana watacaala hum wa qaala allah wuxuu yidhi awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalard walam yacya bikhalqihinna biqaadirin cala an yuxya almowta bala inahu cala kulli shayin qadiir awalam yarow miyaynan ogayn oo aysan cilmi u lahayn ana allaaha alle alladii allihii khalaqa asamaawaati waalarda samadaha iyo ardada abuuray walam yacya aanan garan waayinoonan ka noogin bikhalqihinna abuuristooda ou abuurayana aanan ka noogin cayiga waa aqoon la'aanta wey wuxuu sheega markuu garan waaye wuxuu yidhi waxaan iga daa waa ka daalay baad tidhahda waa ka noogay baad odhanaysaa marka aanan garan waayin wey allahaas yacni miyaynan ogayn biqaadirin alla kara inuu yahay awood u leh calaa an yuxya almowtaa waxa dhintay inuu soo nooleeyo dadkii dhintay inuu soo nooleeyo bala inuusan soo celin karin uusan awoodin iska daaye waa uu awooda allah weeye innahu allah qadiirun allihii kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulliga awood buu rabbi u leeya waa karaa weeya وقال الله وحيري ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم واد أغاتين ضديهم النشأة الأولى أبو رستي الرئيسي oo markii hore laydin abuuray idinkoon meel laydinkaga qiyaas qaata aanan jirin waad cilmibaa u leedihiin waad garanaysa inuu alla idin abuuray falowlaa taakaruun fahal laa tadakaruun war maad waansantaanoo abuuristaas rabbi uu ku abuuray markaagii hore maad ku waansantidoo ku garatid inuu ku soo celin karo yacni keebaa sahlan adiga biyahaas oo aad aragtay oo xaqiirka ah manidaas alxayawaan almanawi ayuu rabbigaaga ka abuuray adiga insaanka ahoo caqligalo xooggaloo acsaabta iyo lafaha waxaa leh baa biyaha laga abuuray adigoo kale siisiibta miyaa laisku kaa celcelin karin teebaa sahlan ilahay waa iskugu mid subxaana wa tacaala wey qaal allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kamaa bada'naa sidaan u bilownay awala khalqin abuuristeedii hore markiinii hore saan idiin abuurna baan nuciiduhu aan u soo celinaynaa abuuristii ayaan u soo celinayna wacdan wacadnaa dalika arintaas waan ballan baanu qaadna wacdan ballanqaad baanu inaa kunaa faaciliin inaa anagu kunaa waxaanu ahay faaciliina kuwa sameeyo arintaas waanu yeelaynaa waana idin soo celinaynaa maalinta qiyaamaha uma waa laidin abaalmarini weyaan wadakarahu wuxuu u sheegay allah subxaana wa tacaala mushrikiintii maa shay huwa isaguba muctaadun ladayhi wax agtooda caado ahay garanayaan ay ka caado ka dhigteen ayuu rabbi u sheegay subxaana wa tacaala shay muctaadahoo agtooda ay garanayaane caado u ah wa huwa waa maxay kaas ana alicaadata ahwanu calayhi soo celintu ana alicaadata soo celinta markay dhintaan dabadeeda soo celiyaan ahwanu mid sahlan inay tahay calayhi rabbi ay ku fududdahay waxba aynan ku ahayn aayaddu ilaahay ishaarayo wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi walahu lmaalu laclaa weya qaala allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala afacayiinaa miyaynu garan weynay ooynu ka daalnay bilkhalqi alwali abuuristii horraysay miyaynu garan weynay waanu awoodnaa cilmi baan u leenahay saan markiina hore idiin abuurnay baa awooddiiba idinku abuurnay baanu leenahay weyaan bal iska daa inaan ka noognoon garan weynaye inaan abuuristii hore hum ayagu fii labsin yacni qas dhexdii bay ku sugan yihiin min khalqin abuuris oo jadiidin cusub bay qas kaga sugan yihiin qiyaamaha ayaa qas kaga sugan yahay in dadka la soo celiyo baa qas uga jiraa weeyaan sidaasuu rabbi leeyahay subxana wa tacaala taa marka bacfigii iyo say u istidcaadsan jireen iyo jawaabihii rabbi uu ka bixiyey buu shiikhu noo sheegay risaaladii buu halkan kaga hadlaya wa ama risaalatu nabiyi sal allahu calayh ali wasalam nebiga rasuulnimadiisii soo diristii nabiga la soo diray iyo risaaladiisii fa kaanat waxay ahayd lahum ayaga mushrikiintii xowlaha risaalada gaariyaalkeeda baa waxa u ahaaday shubahaatun baa u ahaata wey fa kaanat waxaa ahaatay shubahaatun shubhooyin ayaa lahum mushrikiintii u ahaatay xowlahaa risaalada gaararkeeda maca macrifatihim garashadoodii aqoontoodii iyadoo ay la jirto waictiraafihim qiritaankoodii ay qireen bisidqi nabiyi sal allah sallahu calayh wali wasalam nabiga runnimadiisii ay qireen wa ammaanatihi ammaanadiisina ay qireen wa ammaanatihi ammaanadiisi ay qireen wa gaayati salaaxihi wanaagiisa yoolkeedana ay qireen wa taqwaahu alla kacabsigiisana ay qireen ayagoo intaa ay la jirto ba haddana risaaladiisa ay shubha geliyeen shubhaad baa uga furnaa weye wadalika arrinkaas waxa weeye annahum ayagu waxaa shubhada ku dhaliyey oo shubhaadka yani eh, inay ka shakiyaan keene annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii yactaqiduuna kuwa ictiqaadiyo ana mansiba nubuwati nebinimada booskeeda mansabkeeda warisaalati risaalada mansabkeedu acdamu mid weynin badan inuu yahay waajallu ouna weynin badan yahay min an yucta in la siiyo libasharin qof bani aadam yacni shubhada ay qabaan waa maxay ilaahay qof bani aadama rasuulba kamaba dhigayo in rasuul ilaahay risaaladii nebinimada bani aadam la siiyaa way ka weyn tahay risaalada ka weyn shubhadaasay watay markaas waxay dhihi jireen falbasharu laa yakuunu rasuula falbasharu qofka bani aadamkaahi laa yakuunu ma ahaado rasuulan ay mursalan mid la soo diro min cindi illaahi laga soo diro ma noqdo warasuulu rasuulkuna laa yakuunu ma noqdo basharan bani aadam ma noqdo yani malaaig iyo wax lamid ahay aaminsanaayeen xasba caqiidatihim sida ay malaynayeen oo ictiqaadiyeenba rasuul inaan bani aadam noqon karin bay qabeen weyaan falama aclana markuu muujistay rasuul llahi sal اllahu alيh wasalam nabigeenna markuu muujistay can nubuwatihi wa risaalatihi nebinimadiisa iyo rasuulnimadiisa markuu muujistay wadacaa dadkiina uu ugu yeeray ila aliimaani bihi rumayn asaga iyo allah la rumeeyo iyay taxayara almushrikuuna mushrikiintii wareereen watacajabuu wayna yaabeen way la yaabeen wa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen wa qaaluu maa lihada arasuuli ya'kulu acaama wayamshi fi laswaaq yacni rasuulkan waa maxay bay yidhahdeen waqaaluu waxay yidhaahdeen maa lihaada rasuuli wayamshi fi aswaaqi suuqyada wareegayahay waa maxay luqmatulcaysh uu raadina suuqa u wareegaya rasuul hadduu yahay malag buu noqon lahaa aana waxna cunin suuqyada dadkana aana wareegin buu noqon lahaa maxay rasuul qof cuntana raadsanayo suuqii ka soo xamaalanayo oo masaariif raadsanayo oo cunnadii sidaan u cunno u cunayo inuu yidhaha nebi baan ahay rasuul baan ahay ma dhici karta bay leeyihi waqaala tacaala allah wuxuu yidhi isagoo hadalkaa radinay bal cajibuu bal iskaba dhaafe cajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid min an jaa'ahum mundirun mid digaayo oo minhum ayaga ka mida inuu u yimid ayay la yaabeen markaasay faqaala alkaafiruuna kuwii xaqdiidyada ahaa ee gaalada ahaa baa waxay yidhaahdeen haadaa midkani shayun yacni shay arrin weyn oo cajiibun la yaab leh in uu bani aadam yidhaahdo rasuul baan ahay oo dadkan u digaya waa wax lala yaabo weye shay lala yaabo weeye shay cajiiba weye waqaaluu waxay yidhaahdeen markaasi wayba inkiraano maa anzala allahu calaa basharin min shay bay dhaheen maa anzala allahu rabbi ma uunan soo dejinba calaa basharin qof bani aadama min shayin waxba kuma uunan soo dejin laa nebibuusan ka dhigin walaa waxyibuunan u soo waxyoonin weeyaan wax uu ku soo dejiye lama arka hadalkooda markuu sheegay siduu rabbi u radiyo caqiidadaas faasidka uu u buriyey ayuu haddana shiikha nooga warramay waqad abtala allaahu allah wuu buriyey caqiidatahum caqiidadoodaas haadihi oo tan ihi allah waa buriyey wa qaala markaasu wuxuu yidhi burinteedii oo baatil ka dhigayay raddan calayhim asagoo radinayo wuxuu ku yidhi qul waxaa ku tira nabi maxamadow man anzala alkitaaba kumaa anzala soo dejiya alkitaaba waa kitaabkii towraad aha yaa soo dejiye alladii kitaab kitaabkii jaaa bihi ou la yimid muusa nabiyullaahi muuse uu la yimid tawraat nuuran isagoo nuur ah wahudan isagoo hanuuna linaasi dadka nuur iyo hanuun u ah yaa soo dejiyey allah baa soo dejiyey muusana lagu soo dejiyey muusena bashar buu ahaa bani aadam buu ahaa muxamedna waa bashar waa bani aadam weya waqasa calayhim wuxuu allah uga qiseeyey oo qur'aanka uga qiseeyey qasas alambiyaai wrusuli ambiyada iyo rususha nebiyaashii iyo rusushii la diray qisooyinkoodii wararkoodii baa quraanka aad loogu sheegay iyo qoomkooda waxa dhex maray iyo wamaa shayna wuu ka qisooda allah jaraa baynahum dadkii rusushii iyo wa bayna qowmihim dadkoodii dhex maray oo min alxiwaari dood ah wixii xiwaaroo rususha iyo dadkoodii dhex marayna allah qur-aanka buu uga sheekeeye wey wa anna qowmahum dadkaas rususha qoomkoodii dadkoodii qaaluu inay yidhaahdeen inkaaran lirisaalatihi ayagoo rasuulnimadoodii iyo nebinimadoodii risaaladoodii inkirayo inay yidhaahdeen in antum ilaa basharun in antum maa antum idinku maahidiin ilaa basharun bani aadan umbaa tihiin oo miluna anagoo kalea waxba nama dhaantaan been umbaa sheeganaysa ilaahna soo diraad leedihiin laakiin bani aadam annagoo kalea tihiin markaasay rususha u jawaabeeno waqaalat lahum waxay ku tiri markaas waxay yidhahdeen qaalat lahum rusuluhum rusushoodii baa waxay ku tiri in naxnu maa naxnu annagu maahin ilaa basharun bani aadan oo milukum idinkoo kalea nahay waa runtii samaynaynaa haddaa wax cuntaan haddaa guursataan wixii aad samaysaan baanu samaynaynaa walaakinnase allah allah baa yamunu galladaysto calaa man yashaau qofkuu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida markaasu wuxuu doono ku galladaystaa ilaahay baa nebi naga dhigo risaalada noo doortay waa manni min allaahi casa wajalla weeye falambiyaau nebiyaashii iyo warusul rusushii kulluhum dhammaantoodba kaanuu basharan bani aadam bay ahaayeen ama an yakuuna rasuulu inuu rasuulku noqdo malakan malg ou noqdaa arintaasu ka jawaabaya ayagu say ictiqaadinayeen qofka la soo diray waa inuu malag yahay bay dhayso bani aadam noqonin malaga inaydan aysan bani aadamkoo la qabsan karaynin buu rabaa inuu noo sheego waama an yakuuna rasuulu axadkii la soo diraya hadduu noqdo malakan malag uu noqdo bani aadam uusan noqonin faina ma oofinayo oo ma dhammaystirayo biqardi risaala risaalada danta laga lahaa wa maslaxatiha maslaxat risaala diridda dadka loo soo dir rasuulnimada maslaxadeedii mid dhammaystiraya ma aha maxaa yeelay id maxaa yeelay albasharu bani aadamkii laa yastatiicu ma awoodi karo an yata'asaa bilmalaa'ikati malaa'ig inuu ku daydo ma awoodi karo malaaig waxay qabata miyaad adigoo bani aadana qaban kartaa ma qaban kartid weyaan marka rasuulkana maxaa loogu talagalay bani aadamka in lagu daydo malaka kuma dayan kartid maxaa yeele jinsigaadoo kale ma aha waa ka duwan yahay weyaan uma marka haddii ay sidaas haddii inta malag la soo diro bani aadamkuna aysan ku dayan karaynin uma intaa dabadeed tabqa ashubhatu kamaa hiya shubhadii sideeday u taagnaanaysaa mar walbaba oo waxaad leedihi rasuulka laftiisa malaga ah ee diray baad ayadana ka hadli lahayde weya qaala tacaala allah wuxuu leeyay fi suurati alancaam walow jacalnaahu malaka lajacalnaahu rajula walalabasna calayhim maa yalbisuun walow jacalnaahu kii lasoo diray haddaynu ka yeeli lahayn oo ayaga loo soo dejiyey yacni haddaanu ka yeeli lahayn malakan malag aanu ka dhigi lahayn yani bani aadanka meeshii looga soo diri lahaa haddii malag loo soo diri lahaa eh, lajacalnaahu malagaas aan ayaga u soo dirno malaga aanu soo dirnabaan waxaanu ka yeeli lahay lajacalnaahu malagaas baan waxaan ka yeeli lahayn rajulan nin oo bashar bani aadam baan ka dhigi lahayn isagoo malagnimadii inta laga wareejiyo ah bani aadam laga dhigi lahaa malag markay yani suuradiisii suurat rajul baa la siin lahaa weyaan si ay ugu suurowdo liyatamakkanuu min ru'yatihi aragtidiisa si ugu suurowdo lanna malag suuradiisu u dhammaystiran tahay bani aadam kuma awoodi karo aragtidiisa awood uma leh inuu fiiriyo weyaan markaas hadday malagii inta bani aadam laga dhigo loo soo diro walalabasna calayhim maa yalbisuun wuxuu rabbi leeyahay walalabasna yacni malagaas markaanu u soo dirno oo bani aadam ka dhigno walalabasnaa ay shabbacnaa waanu qasi lahayn wey oo waa shubhaanu ka dhalin lahayn calayhim ayaga maa yalbisuuna calaa anfusihim waxay naftooda ay maaragtay ku sameeyeen qaskii ka gashanaa rasuulka basharka ah qaski uga jiray baa malagana rasuulkiisa uu ka geli lahaa wey markaasu waxay dhihi lahaayeen maa haada ilaa basharu milukum bay dhihi lahayen malagii laftiisii lanna malag haddii lasoo diro bani aadamkii lama qabsan karaan isku jinsi ma aha isku khilqa ma aha waa kala duwan yihin markaas waxaa khasab noqonaysa malagaasi dadkii ula qabsadaan in bani aadam laga dhigo bani aadam markii laga dhigana waxay oran lahaayeen waa bashar annagoo kaleeta unbay dhihi lahay qaskii nabi maxamed iyo ambiyada kale ku diidi jireen unbaa meeshiisa taagnaan lahaa shubhadii markii sideeda ku baaqi noqon lahayd weeyaan waxay tii ina almushrikiina meeshii mushrikiintii kaanuu mar hadday mushrikiintii haddii ay kaanuu ahaayeen yactarifuuna kuwa qirayo anna ibraahiima nabi ibraahim calayhi salaam waismaaciila nabiyulaahi ismaaciil calayhi salaam wa muusa nabiyulaahi muusa calayhi salaam dhammaantood yacni anna ibraahiima nabi ibraahim iyo ismaaciila iyo wa muusa calayhim asalaam ambiyadaa saddexdaa ahi nabadgelyo korkooda allaha yeelay kaanuu inay ahaayeen rusulan rusul inay ahaayeen hadday qireen wa kaanuu basharan bani aadam inay ahaayeenna ay qireen fainahum laa yujiduu ma helayaan majaalan boos oo lilisraari ay daa'imaan calaa shubhatihim haadihi shubhadooda oo tan ah inay ku sii sugnaadaan boos ku heli maayaan oo maxaa haddaad ogolaatay ibraahim iyo muuse ismaaciil haddaad nebinimo u ogolaatay bani aadamna ay ahaayeen maxamed maxaa ugu diidaysaa inuu ilahay rasuul ka dhigo walaakinahum markay sidaas tahay xujo ay waayeen walaakinahum ayaguse abdow waxay muujiyeen shubhatan ukhra shubho kale qas kalebay la yimaadeen shubhooyin kalebay la yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen alam yajid illaahu alla miyounan helin lixamli risaalatihi risaaladiisa qaaditaankeeda nebinimadiisa qaadisteeda miyuu dad u waaye ilaa haada alyatiima agoonkan almiskiina ee miskiinka waxba haysanin mooye maxamed mooye ma dad kalow ilaahay waaye markuu maxamed soo diray ma kaana allahu alla ma uusan ahan liyatruka mid ka tago alcudamaaa alkibaara dadkii alcudamaaa waaweynaa alkibaara duqayda ahaa oo min ashraafi qurayshin wa aqiif labadaa qabiilo quraysh iyo aqiif ka tirsanaa duqowdoodii iyo ashraaftoodii ka tirsanaa inuu ilaahay ka tago oo wayursila uu soo diro haadaa muxamed oo yadagoon oo miskiin ah uu soo dira wax dhici kara ma ahan buu allah isagoo radinay wuxuu yidhi markuu toodii ka warramay wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn caiim bay dhaheen wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hallaa nuzila maa la dejiyo hada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin oo min alqaryatayni labada magaalo ka odayaasheeda nin ka mida ah iyo aa'if odayaashooda nin ka mida ah raafaqiif maa waxyigaa nagu soo dejiyo qaala tacaala raddan calayhi allah sarreeyey wuxuu yidhi asagoo hadalka ku radinayo ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ahum ayaga yaqsimuuna qaybinayo raxmata rabbika rabbigaaga naxariistii miyay qaybiyaan shaqo kumale ilaahay sow doono isagaa yeelo weeye naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya yacni wuxuu u jeedaa ana alwaxya waxyigii waalqur'aana qur'aankii wanubuwata nebinimadii warisaalata diritaankii nebiga rasuulka laga dhigay waa raxmatu min allah naxariis ilaahay wey wallaahu allana yaclamu wuxuu ogyahay kayfa yaqsimu sida uu u qaybiyo raxmatahu naxariistiisa u qaybiyo allah garanaya cilmi u leh wa ayna yadacuha naxariista meesha uu yeelayo dejinayana allah baa garanaya faman yuctiiha yow siinayaana ilaahay baa garanaya waman yaxrimuha waman yaxrumuha yow u diidaya oo ka mancinayaana ilaahay cilmi buu u leeyahay subxana wa tacaala cidduu siinayo cidduu allahu aclamu xayu yajcalu risaalatah allahu alle aclamu allihin ogaansho badan wey xayu meesha yajcalu ou yeelayo risaalatahu risaaladiis meeshuu yeelaya isagaa garanay nabilaahi muxamed quluubu lcibaad inta la fiiriyey ayuu ilaahay wuxuu gartay qalbu muxamedin inuu yahay yacni khayru quluubi nnaasi dadka quluubtooda kan ugu wanaaga badan markaasuu fakhtaara lirisaalatihi uu doortay weeyaan rasuulnimadiisu ilahay u doortay fantaqaluu arintaa marka way ka gudbeen shubxadaa markii la radiyey mid kale hadana aadayeen faintaqaluu way guureen oo way ka wareegeen bacda dalika ilaa shubhatin ukhra shubha kale ayay haddana aadayen qaaluu waxay yidhaahdeen ina man yakunu rasuula qofka rasuul noqonaya lamalikun malikun boqor oo min muluuki dunya adduunyada boqoradeeda ka mid ah maxamed oo kale maskiina maahe waa inuu ninka rasuul noqonaya boqor ou noqdo boqorada adduunkao kale inuu noqdo kaasoo yuufiru lahu lmulku boqortinimadii ay maaragta siiso ay u kaamil yeesho asbaab alxashama yacni dadkii qaraabadii iyo acwaantii iyo waljaahi ee u kaamil u dhammaystirayso min alkhadami hadday shaqaalo tahay waa inuu shaqaalo leeyahay والحشم xashamadana waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa markaad tidhahdo xasham rajul wa khaasatuhu baa la dadkiisa goonida ama qaraabatuhu ayaa loo jeedaa weeyaan wadaycati daycadana waxaa la yidhaahdaa alardu almuqilla dhul wax soo saaroo beerooyo waaweyn iyo guryo waaweyn iyo wax badan inuu leeyahay ama tijaaro oo raabixa inuu leeyahay iyo sanaaco inuu leeyahay daycadaa la yidhaahdaa inuu taasoo kale sanca uu leeyahay wlmaali maalkii inuu wax leeyahay xoolo uu leeyahay wlubha ubhadana waxaa la yidhaahdaa waa alcadamatu wlbahjatu baa ay cadamatuhu baad oran hebel boqor korka cadamadiisu weyninkiisiioo kaleu qabaa weeye waljalaali xagga weyninka iyo waqayri daalika arrimahaas oo dhan waa inuu leeyahay qofka boqor noocaasoo kalele waa inuu noqdaa bay yidhahda wa huwa markaasna boqorkaasi markuu nebi ama rasuul noqonaya yamshi ou socdo fii mawkibin jamaaca dhexdeed ou socdo min alxarasi oo ilaalo ah iyo walmunaafiqiina kuwa asaga la rafiiqay oo la jiro safarka kula jiro waa inay jiraan w lanna almawkib waxaa la yidhahdaa aljamaacatu rukbaanan wa mushaatan yani jamaacada ama waxa saarnaadeen ama ha lugeeyeen ama rukbaanu libili liziina baa la yidhahdaa geela oo maarata qurux darteed loo raaco oo loo fuulo ayaa la yidhaahdaa wey marka jamaaco asagoo wax jamaaca noocaasoo kale dhexdeeda muu socda bay leeyihiin markaasay leeyihin weliba asxaab alcizi dadkaas waa inay noqdaan sharafta dadkeeda yacni ciziga iyo washarafi sharaftaba inay leeyihiin dad noocaasoo kalea nebi noqon kara bay leeyihin famaa baalu muxamadin muxamed marka xaalkiisu waa maxay yadfacu inuu wareegayo yacni yafiidu wayasracu ou shubmayo oo degdegayo fil aswaaqi suuqa dhexdiisa iska dhex wareegayo liluqmati cayshin asaga oo nolol luqmatulcays macaash raadina wuxuu ku noolaada suuqa u wareegay inuu yaddaci aw sheegto inahu rasuulullah inuu rasuul ilaahay yahay ou sheegtaa waa maxay xaalkiisaba idin suuragal ma ah nebi hadduu iyo rasuul la diraya waa inuu boqor jaah iyo xoolo iyo madaxtinimo iyo wax walba leh waa inuu noqdaa laakiin nin luqmatulcash suuqa ka raagsanayo nebi baan ahay inuu yidhaha suuragal maahan bay markaasuu rabbi wuxuu yidhi isagoo ka xikaayoonayo waxay yidhaahdeen lowlaa unsila maa la dejiyo ilayhi nabi muxamed malakun malag maa samada looga soo dejiyo oo markaa fa uu noqdo malagii nadiiran mid diga macahu nabi maxamed la jirkii inuu malag inta la soo dejiyo asagii malag isla socdaan ay mushrikiinta inta u yimaadaan malagu uu yidhaahdo nabi maxamed ilaahaa soo diray anoo malagaa ka markhaatiya waa isla qabweyni waa kibir saasay leeyihin ow amase yulqaa maa la rido ilayhi nabiga maa la siiyo loo soo rido samada looga soo dejiyo kanzum maal fara badan maa loo soo dejiyo xoolo maal iyo dahab maa la siiyo ow amase takuunu may ahaato lahu nabiga jannatun beer weyn oo aseendo weyn may u ahaato oo ya'kulu minha wax ka cuno beero waaweyn uu leeyahay mawyeesha weyn waqaala aalimuuna kuwii mushrikiinta ahaa waxay yidhaahdeen in tattabicuuna ayagoo la hadlay dadkii nebiga raacay in tattabicuuna ay maa tattabicuuna raaci maysaan ilaa rajulan nin mooye masxuuran la sixray nin sixran baad dabagelaysa maxamed waa masxuur saasay ku yidhahdeen wamacluumun waxaa la ogyahay ana anabiya sal allahu calayh wali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa qad ursila mid la diray ilaa jamiici anwaaci albashar shiikhu meeshaan wuxuu boqor laga dhigi lahaa boqor haddii laga dhigi lahaa boqorka dadka ku hareeraysan waa dadka un markaas yani wasaradiisii ciidamadiisii aqribadiisii wax lamiday noqonaya sidaa darteed dadka ducafada iyo masaakiinta iyo caamat naas ninkaasoo kale isma arkaan inta badan boqorada isma arkaan risaaladana waxa loo soo diro waa maxay in dadka oo dhan ay iskugu mid yihiin nabiga marka la soo diray rasuulka kan daciifka ah faqiirka ah miskiinka ah iyo kan haniga ah, iyo boqorka inuu labadaba dacwada wada gaarsiiya loo soo diray haddii la yidhaahda boqor ha laga dhigo dacwadii marka muraadkeediiba lama gaarine dad gooniyabay maxsuur ku noqon lahayd saasuu rabaa inuu ka jawaabo way wamacluumun macluumun waxaa la og yahay ana nabiya sal allahu calayh ali wasalam nabigeenna kaana wuxuu ahaa qad ursila mid la diray ilaa jamiici anwaaci albashari bani aadamka noocyadiisa dhammaantood ayaa loo soo wada diray sikhaarihim kuwooda yaryarka wa kibaarihim kuwooda waaweyn wa dicaafihim kuwooda taagta daran wa aqwiyaa'ihim kuwooda xoogga leh wa adnaabihim kuwooda dambe oo liito wa ashraafihim kuwooda sarreeyo wa cabiidihim kuwooda addoommada iyo wa axraarihim kuwooda xorta ah waxaasoo dhan baa loo soo diray falow xasala lahu nabiga hadday u xasisho maa taqadama wixii soo hormaraya min alubhati weyninkii ah waljalaali weyninkii ah wa muwaakibati alkhadami khadamkii iyo shaqaalihii dhex socodkoodii jamaacadoodii ah walxashami qaraabadii iyo dadkii khaasadii ahaa walkibaari iyo duqooydii dadka keliya mid oo maarata wixii la soo sheegay mid ku kooban hadduu ahaan lahaa lam yastafiidu bihi miday ka faa'iidaystaan nabiga dicaafu naasi dadka kuwooda taagta daran wa sikaaruhum kuwoodii yaryara kama ay faa'iidaysteen wa hum ayagaana dadka dicaafu nnaaski iyo sikaartooda ihi baa jumhuuru dadka bani aadamka badankii waa ayaga weeyaan idan markaas hadday sidaa noqoto oo dadka madaxda keliya dacwadii iyo risaalada ay ku koobnaato la faatat waxaa tegi lahayd maslaxat risaala rasuulnimada maslaxadeedii baa tegi lahayd walam tacud lahaa faa'idatun tudkar faa'iido la sheegana uma soo laabateen wey walam tacud ma soo laabateen lahaa risaaladii iyo dacwadii faa'idatun tudkaru faa'iido la sheega uma soo noqoteen wey walidaalika sidaa darteed ayaa ujiiba almushrikuuna mushrikiintii loogu calaa alabihim wixii ay doonayeen waxaa looga jawaabay oo haada ah alabkanuu boqor noqdodii ayaa keliya waxaa looga jawaabay biana muxamadan sal llahu alayh waali wasalam rasuulu nabi maxamed waa rasuul ilaahay uu soo dirsaday intaasaa lagu simoowey yacni waxaa loo jeedaa yakfi waxaa ku filan lidaxdi shubhatikum shubhada aad la timaadeenoo nebigu muu boqor noqdo qofaan boqor ahayn nebi yani maaragtay simbirrixinteed iyo tirtirideeda waxaa ku filan keliya shubhadii haadihii tan ahayd nahu rasuulun nabigu waa rasuul in la yidhaahdo bas ayaa ku filan wey wladii kii talabtumuuhu aad doonteenna lahu nabiga aad la doonteeno min alxashamati qaraabadii waxa lamidka iyo waljahdi madaxtinimadii walmawkiba jamaacadii iyo walmaali xoolihiina yunaafii waxaa ka hor imaanaya wuxuu diidaya tabliiqa risaalati buu ka hor imaanaya oo diidi wey risaalada gaarsiinteeda fi caamati caamat naas dadka badankoodu ay yihiin maqsuuduuna birisaala dadka risaalada loola jeedo inay dadka loola qasdiya ayagu yihiin dadka diintan ay soo gaarto la doonaya ina ayagu yihiin falamaa radda markuu radiyey allah calaa shubhatihim shubhadoodii haadihi tana ayay taqadamuu haddana u tallaabsadeen khabwatan ukhra tallaabo kale ayay tallaabsadeen wa akhaduu waxay gudogeleen yutaalibuuna inay doonayaan bilaayaati mucjizooyin khaariqulcaada ay nebiga ka dalbayeen noola imow bay leeyihiin maxay u odhanayaan cinaadan wa tacjiizan cinaad oo nabigay cinaadaya wa tacjiizan cajsigelin oo lama imaan karo oo kale ay wataan yani saasoo kale u samayn fadaara baynahu marka iyagii iyo wa bayna nebiga dhexdiisa waxaa yani maarata wareegay oo dhex maray labadoodii niqaashun wa xiwaarun dood iyo muran ayaa dhex maray niqaash baa dhex maray wasanatii waan la imaan doonnaa calaa shayin oo minhu niqaashka iyo doodaan dhex marta nebigii iyo mushrikiintii waan la imaan doonnaa kitaabkeenna dhexdiisaan uga hadli doona doonaa in sha allahu tacaala ilaahay hadduu doono wallahu subxaana wa tacala